بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد حديث كنا قدام بي درس كنا قدام بي ويقصها بصلاة حوالي دي النبي صلى الله عليه وسلم تقول سري لا أقل جيي kadibna ka cawdubilaysatay nabiguna sal lla alay wasalam uu ku yidhi abu asiid uu ku yidhi reerkeedii u dir waxna siiyo laba maro mutaca ahaan u sii waxaan sheegnay qisada inay kutubta qaarkood ku qoran tahay arrintaa iyadaa inay ka shaqeeyeen dumarka nebiga sal alay waslam qaar ka mid ah khaasatan xafse iyo iyo caaisha ooy haweentu way iska cusbaydeen iyagu ay ku yidhaahdeen haddaad rabto nabigu inuu ku jeclaado markii laguu aqalgeeyo ka cudublayso sidaasuu kugu jeclaanaya kadibna godka ay u qodeen inay ku dhacday sidaasi waxaa nidhi kutubta qaar baa qorta laakiin inay sugan tahay iyo inaysan sugnayn waan soo caddayn doonaa darsigeennana aan ku ballansanayn qisadaasi marka qiso jirta maaha qaybtaa dambe ee ka dhigaysa ama siyaadada ka dhigaysa in haweenayda ay dumarkii nebigu sal alla alay wasalam ay sireen oy khayaano ku sameeyeen oy god u qodeen oy waxaan ayadu martay ka ahayd laakiin lagu khalday qaybtaasi xadiiska wax jira maaha waxayna qisadaasi ku timid ama ziyaadadaasi ku timid ninka la yidhaahdo eh, ibnu sacad dabaqaadkiisa iyo mustadrak alxaakim ayay siyaadadaasi ku timid waxayna ku wareegeysaa labada siyaadadooda duruqdeedu waxay ku wareegeysaa laba nin oo labadoo matruukiin ah nin waxa weeye moxamed ibnu cumar alwaaqidi sheekhi ibnu sacd moxamed ibnu cumar alwaaqidi ninkii akhbaariga ahaa waa matruuk bal culimmada qaarkood waxay leeyn muttaham bilkadib been baa lagu tuhmay ama waa matruuko nin warkiisa la qabsado ma aha duruuqda qaarkeed ninkaasaa ku jira duruuqda qaarkeedna waxaa ku jira nin la yiraahdo hishaam ibn Muhammad ibnu saaib alkalbi isagana waa matruuk isagana nin warkiisa la qaato ma ah labadaa nin baa siyaadadaasi dhammaanteed duruqdeedu labada nin bay ku wareegaysaa labada ninna waa laba nin oo matruukiin ah waxaad intaa ku dartaa ayadoo sanadkeeda matruukiin ku jiraan ayaa haddana waxay khilaaftay xadiidka saxiixeynka ku yaalla ama saxiix bukhaari ku yaalla iyo kutubta sunanka ah biasaaniid saxiixa marka waxay ku dhowdahay inay qisadaasi dumarka nebiga lagu eedaynayo inay baatil tahay oyna waxba ka jirin haddaynaba ahayn wax la dejiyey oo la been abuuray saas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay alimaam annawowi caleyh raxmat ullah fi kitaabihi tahdiib alasmaa walluqaat qisadaa markuu ka hadlaya wuxuu yidhi siyaadadaa iyadii waa baatil laysa bisaxiixi buu leehy ibnu sacad baa dabaqaadka ku wareeyey ficlan saan sheegnay wey sanadkeeduna waa daciif buu yihi qisaduna wax jira maaha waxaa ugu horreeyey alimaam ibnu salaax ayaa isaguna wuxuu leeyahay lam ajid laha aslan haabitan wax asal oo sugan uma haya buu wakadalika ibnu mulaqin baa soo guurinaya isaguna saa uu ihbaatinaya warka murtidiisu waxa weeye xadiidku inta hore oo gabadhu inay nebiga ka cudubilaysatay nebiguna iska furay bay sugantay laakiin inay arrintaa dumarka nebigu ka shaqeeyeen ama dumar kalaba ka shaqeeyeen qaybtaasi wax jira maaha intaas marka wax weyaan intaan u ballansaneyn bay ayb baabu lwaliimati waliimadiibuu baabu yahay walimadu waa cuntada la sameeyo xilliga uu ruuxu wax guursanayo aqalgalka gadaashii way noqotaa nabigeena ka sugan tahay sal alay wasalam culimada qaarna waxay leeyiin intuusan aqalgelinna waa suroobi karta can anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal alay wasalam ra'aa wuxuu arkay calaa cabdiraxmaan ibni cawfin wuxuu ku arkay cabdiraxmaan ibni cawf korkiisa wuxuu ku arkay athara sufratin yacni jaalle raadki midab jaalle ah sufradu waa tiib waa cadar midabkiisu jaalle yahay raadkiisa ayuu ku arkay nebigu sal alay slam cbdiraxmaan ibni cawf korkiisa ayib sufradu waa tiibkaas inta badanna wuxuu ka yimaadaa bay leeyihin tiibka marka ama cadarka lagu daro zacfaraan iyo wax lagu daro ayuu midabkaa yeeshaa bay leeyihin safarani haduu ka soo jeedo macna raa wuxuu arkay aan Abdurrahman bin Auf wuxuu ku arkay korkiisa afara sufratin adar raadki adar midab leh oo la arkay raadkiis oo jaala abu ah ku arkay faqala markaas nabigu xulul sallallahu alayhi wasallam ma hada kani muxuu ama mahyam mahyam yani ma hada mahyam mahyam waskumit yani ama ma sha'nu kana wala halkaagu muxuu ama kani muxuu markaasaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow innii anigu tazawajtu waxaan guursaday imra'atan hawaane haweenay calaa wasni nawaatin timir laftimireed miisaankeed baan ku guursaday oo min dahabin dahaba ah. calaa wasni nawaatin nawaadku waa lafta timirta wasankuna waa wax miisaankeeda le oo min dahabin dahaba ah. lafta timirta ah miisaankeeda wax le-eg oo timir oo dahab ah baan ku guursadoon meher uga dhigay buui ayb qaala markaasaa nabigu wuxu uri sal lay waslam fabaaraka allahu allaha barakeeyo laka adiga ha kuu barakeeyo ee awlim waliime walow bishaatin neef adhyana ha noqotee la weliime walow bishaatin walow neef adya ha noqotee wuxuun weliime oo qal oo wahaakada macna muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray walafdu lafdigana limuslimi buu usugnaaday maqsuudka aharu sufra laga leeyahay culimada qaar waxay leeyihiin zacfaraan buu ahaa zacfaraanku yani waa nooc nabaadka ududgoon ka mid a ah. axaadiis baana kusoo soo aroortay inaan loo ogolayn ragga inay zacfaraanka isticmaalaan sidaas daraaddeed bay leeyihiin nebigu sal lla lay wasalam cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ku arkay isaga oo raad zacfaraan uu ka muuqdo raggana waa loo diiday inay isticmaalaan seeba marka la isku waafajinaya bilan qaar waxay leeyihiin <clears throat> qisadani waxay ahayd intuusan nebigu reebin zacfaraanka inta ragga loo diiday qoladaasay ku jawaabayaan qolada waxay leeyihiin maya waxaa dhici karta cabdiraxmaan inuusan u qastine laakiin xaaskiisa ilan dumarka loo ogolaya inay isticmaalaan inay xaaskiisa uun ka raacday markay mucaamaloonayeen ee wax loo qastay uusan ahayn taana waa suuroobi kartaa bay leeyihiin qaar baa halkaa maray alimaam nawowi ra'yigaasuu muxaqiqiinta u tiirinaya qaar waxay leeyihin waxaa dhici karaysa cadarkii ragga ayuu waayey raggu hadday cadarkii ragga waayaanna ka dumarka inay isticmaalaan waa loo ogolyahy sida xadiiskii ku yimid jimcada markaad imaanayso cadar soo isticmaal kaagii haddaad weydana ka haweentaada soo isticmaal yani cadarka raggiiyo dumarka waa kala duwanaan jiray sida xadiisku cad marka waxay leeyihiin waxa dhici karta inuu midkiisaba waayey wayo miduu isticmaalo kii haweentiisii inuu la isticmaalay baa dhici karta ومن هذا الباب انه رخصي قال روحي waxa dhici karta ma aruuska aruuska in isaga loos laga soo reebo isaga ruqso waa istaa dhici karta adiga wax way tawfiiq noocaas oo kala hadal badan oo noocaas isku dayaan isku waafajiyaan tayib marka hadiiskan waxa dilishay ama masalada uu leeyahay ala wazn lawat min dhahab al-imam al-azhari iyo khattabi iyo eh, qaadi ciyaad waxay soo waxay qabaan weliba qaadi ciyaad culimada badankood ka soo guurinaya lafta timirta ah miisaankeedu waagaa wuxuu dhannaa buu leeyahay shan dirham oo fida ah shan dirham oo fida ah bay u dhigantay buu leeyahay waagaa isagaa macna xadiidkeenna waxaa deliishaday culimmada qaarkoodoo ku tegay weliimada aroosku inay waajib tahay xaggee laga qaatay waay waxay ka qaateen nebigu sallallahu alayhi wasallam cabdiraxmaan bin awf wuxuu ku yidhi awlim walow bishaatin waa amar sooma walima samee amarkuna asalkiisa haddaan saarif lehelin wujubu faa'iidaya fi aslihi amarka markii la itlaaqo wujubu faa'iidaya sidaasay u dalishanayaan waxay leeyihiin ruuxa aroostay inuu walima sameeyo waa waajib leeyihiin zaahiriyadana sidaa ku tagay waana weji sidoo kale wejhi macruuf aho shaaficiyada qaarkood ay qabaan wey culimmada shaaficiyada qaar baa sidaa ku tagay inuu waajib yahay waxaa xoojinaya oo waajibnimada sii adkaynaya oo ra'yigaasi xujo u noqon kara xadiidu burayda wuxuu leeyahay lama khaaba calaa faatimata lama khaaba caliyun faatimata cali markuu faaduma doonay faadumadii gabadhii nebigu dhalay sal lla alay slam cali markuu doonay ayaa rasuulku wuxuu ku yiri sal alayhi wasallam innahu laa budda lilcaruusi min walima ah wa laga maarmaan arooska in weliimo sameeyo laa budda tayib axmed iyo qeyrkiiba soo saaray fatxigana fathul wuxuu ku leeyahay xaafidku xadiidkaasi sanadkiisu laa ba'sa bihi marka hadii uu xadiidkaasi asaxo ama uu sugnaado waa daliil xoog badan oo xoojinaya waliimada aroosku inay waajib tahay amarkaas uu xoojinayaa innahu laabudda lilcaruusi min waliima waa lafdi daahirkiisu uu wujuub faa'iideynayo way macna sidaas weeyaan tayib jamaahiirtu iyagu waxay qabaan culimada badankood waa mustaxab bay leeyihin waa sunno laakiin waajib ma aha bay leeyihin ayagu meeshaasay marayaan qaadi ciyaad wuxuu soo guurinayaa inay culimmadu isku waafaqeen weliimada inta u badan inaysan xad lahayn inta ugu yare lagu weliimeeyana inaysan xad lahayn xad waa sida meherkii oo kale aan soo marno kale wa xad go anoo lagu dhihi kama hoos marin kartidna male xad ugu sarrayso shareecadu goysoo la dhihi karo intaa ka badan laguma weliimeyn karana ma jirto waxay ku xidhan tahay nin iyo tabarti nin iyo tabarti laakiin waxay leeyihiin haddii ay noqoto in aad kari karto waxa ugu yar oo muxuu ahaay mustaxab ah inaadan neef adhiya ka yaraynin haddaad kari karto waay xadiiska cabdiraxmaan baa laga qadanaya awlim walow bishaatin saas wey macnaha وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا قال با waxay u dalishadeen oo xadiiskan u dalishadeen waliima hadii la sameeyo in wax la qalo waa laazim laakiin waxaan u tagi doonaa nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu guursaday waliimeeyay oo haddana waliimadiisii wax hilibaba ayna ku jir waan u tegi doonaa ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وحا كانوا كفايدي سننا أقل قلك كذب إني وليمة نغلس عبد الرحمن مركا النبي كلها وليمة السماء waa maruu aqal galay oo reerkiisi la seexday oo cadarkii guriga uu kasoo isticmaalay lagu arkay oo la ogaadayba inuu nin guri la yahay markaa kadib buu nebigu leeyahay weliima samee saas macana ayib wakadalika xadiiska nebigaan u tegi doonaa markuu aqal galay kadib buu weliimada sameeyey marka culimada qaar waxay leeyihiin waa la hormarin kara qaar waxay waa laga dambaysiin karaa laakiin imaam subki wuxuu leeyahay sunnadii nebigu waxay ahayd in aqalgalka kadib laga dhigo muxuu ahay weliimada laga dhigo وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرتي دعي الله يرى أحدكم متكين إلى الوليمة وليمة مركي الله يرى فليأتها وليمة هتغو متفق عليه البخاري مسلم بصو صاري طيب ولمسلم مسلم وحاوسق هذا إذا قرتي دعاء يرى أحدكم متكين أخاه ولالكي مركو يرى falyujib akhii ha yeelo falyujib akhii loo yeedhay walaalkii loo yeedhay ha ajiibo oo yeedhidda walaalkii ha ajiibo cursan aroos kaana ahaaya aw amase naxwow ama aroos wax la mida ahaaya xadiidka hore ama lafdiga hore xadiidkan dhihi lahaa jumhuurta ayaa waxay u daliishadeen aroos haddii lagugu yeedho inaad ajiibtahay inay waajib tahay inaad ajiibto inay waajibta inaad yeesho oo tagto oo aad raacdo waa waajib bay leeyihin haddaad ka tagtana dembi baad gashay iyo cisyaan oo waajib sharci aad meel kaga dhacdo sidaasi culimmada badankood baa qaba qaarna itifaaq wayba kusoo guurinayaan arrintaa iyadaa oo ibnu cabdilbar iyo qaadi ciyaad iyo nawowi iyay soo guurinayaan lakiin masalada khilaaf mashhuuraa ku jiree siday u badan yihiin baa sidaas inay waajib tahay waliimada khaasatan arooska wujuubkana waxay ka qaadanayaan yani amarka nabiga sal alay wasalam falyatiha amarkuna muxuu faaideeyaa fii aslihi wujuubbuu faaideeya haddaan qariino saarifaan la helin sidaasay marka u badan yihiin waxaa kaloo xoojinaya xadiidka inoo soo noqsoqdoo kan ku xigo waman lam yujib iddacwata faqad casa allaha warasuulahu ruuxii aan yeedhidda loo yeedhay ajiibin allah iyo rasuulkiisaba wuu caasiyey hadduu markaa ruuxuu cudurdaar leeyahay meesheeda waay laakiin haddaadan cudurdaar lahayn welimo aroosna lagugu yeedho inaad tagtahay waa waajib saas macana qodobkaasi waa ka lafdiga labaad ee fii saxiixi muslim wuxuu faa'iideeyey isaguna faa'iide siyaaduu wataa faa'iidada siyaadadee uu wataay waxa weeye aroos keliya ma ahee xataa waxaan aroos ahayn oo xaflad kaliya munaasabad kaloon aroos ahayn haddii lagugu yeedho oo walaalkaa kugu yeedho waa inaad ajibto maxaa yeelay lafdigan dambe muxuu yidhi ah, cursan kaana aw naxwahu jumhuurtu waxay mareen arooska unbaa waajib ah ama haddii munaasabado kale lagugu yeedho oo dane kale uu ruuxu leeyahay kuugu yeedho ama casuumaad kale uu kuugu yeedho laazima noqonaysa marka waa mustaxab xadiidkani marka wuxuu ku tusayaa ama aroos ha loogugu yeedho ama munaasabad kaloo walaalkaa leeyahay ha kugu yeedheen labadaba inaad tagtaa inay waajibtay amarkaana sidaa faa'iideynaya wey macnaha saas wey dacwo kasta iyo yeedhid kasta shaaficiyada qaarkood baana sidaa qaba ibnu xasmina wuxuu ka soo guuriyey yeedhid kasta ama aroos ha ku saabnansanaato ama wax kale ha ku saabsanaatay haddiiba walaalkaa ku yeedho inay laasimayso ibn xasmi wuxuu ka soo guuriyey saxaabada jumhuurtooda iyo taabiciinta badankood saxaabada iyo taabiciinta badankood buu ka soo guuriyey saas way macnaha ayib laakiin jumhuurtu iyagu tan arooskana way la qabaan tan dambeen arooska ahaynna way ku khilaafsayn waxay leeyihiin tan kale waa mustaxab ta arooska unbaa waajib ah ra'yigaasi labadaba inay waajib yihiin oo lafdigan saxiix muslimku uu ku tusayaa baa raajixa haddiiba walaalkaa ku yeedho oo uu casuumaad kugu yeedho inaad yeesho way inaad cudurdaarba leedahay mooye sidaasaa laga faaidaysanaya lafdigan fii saxiixi muslim ku yaal wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi sharu acaami cunto ka ugu shar badani acaamu lweliimati weliimada cuntadeeda wey oo yumnacuhaa loo diidayo man yatiiha ruuxa imaanayo loo diiday ama yumnacuhaa xaal loo diidayo man yatiiha cidda imaanaya loo diidayo oo wayudcaa loogu yeedhayo ilayha iyada man ya'bahaa ninka diidayana loogu yeedhayo waman lam yujib ruuxaan ajiibin oo aan yeelin addacwata yeedhitaanka loo yeedhay ruuxaan ajiibin oon yeelin faqad casaa wuxuu caasiyey allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisuu caasi akhrajahu waxa wariyay muslim muslim baa wariyay tayib xadiidka bukhaarina wuu soo saaray iyo muslim labadooduba isagoo mawquuf ay soo saareen hadda waa marfuuc ibn abd albar wuxuu leeyahay al ibn abd albar waxa way xadiidka inuu mawquuf ala abi hurayra ظاهرkiisu waa inuu abu hurayra ku egyahay oo nabiga uu san gaarsiisnayn buu tayib wala riwaayada jumhuurta min ashaabi malik buu leeyahay laakiin xadiidka qeybtiisa dambe oo faqad casa allaha warasuulahu ah qeybtaa dambaa xadiidka marfuuc ka dhigaysa buui maxaa yeelay abu hurayre ficil uusan u haynin nas u haynin ilaah iyo rasuulkiisuu caasiyey ma dhihi karo allah iyo rasuulkiisuu caasiyey waa inuu nebiga ka hayo arrimo lagu dhiiran kara ma ah lagumana ijtihaadi karo sidaas daraaddeed xaggan dambe ee xadiiska qaybtan dambe ama lafdigan dambe baa xadiiska rafcigiisa ku tusaya xataa haddii yani ruwaadda intooda badan abu hurayre ay ku joojiyeen qaybtiisii dambaa laga qaadanaya xadiisku inuu marfuuc yahay waana sida uu wato alimaamu muslim caleyh raxmatullah ayib alxaafid ibnu xajar baa fii fatxi ilbaari isaguna sidaa ku odhanaya wuxuu leeyahay wa awalu hada alxadiidi mawquufun laakin aakhiruhu yaqtadii rafcahu xadiidka qaybtiisa hore waa mawquuf abu hurayre uu ku eegyahay laakiin qaybta dambe oo waman lam yujib dacwata faqad casa allah warasuulahu qaybtaa dambaa keenaysa inuu marfuuc yahay oo nabiga sal ly slam abu hureyre inuu xadiidkan ka maqlay saas man xadiisku wuxuu inoo sheegay cuntada weliimadu cuntooyinkay ugu shar badanta goorma waa xaaladda loogu yeedhayo dad aan rabin dadkii imaanahayee rabeeye gaajaysnaayee baahnaana loo diidahay cunto markaasay ugu shar badan tahay saas way macnaha yacni waxa weeye dad qasab lagu soo jiidahayo muxuu ahaaye la invite la invite garaynayo invitation loo geynayo muxuu ahaaye warniyaho la cadaadinahayo intaa la soo jiidahayo kii gaajaysnaayo soo raadsadinay riddaa laga cadinaya sharu tacaam waay sharu tacaam waay waana sidaan u malaynaya maanta in loo badanya saas way in loo badanya saas cuntada waxaa loogu talagalay dadka baahan baa loogu talagalay ninka baahanee soo raacay muxuu ahaayey intuu dadka soo raacay ama raqdaba soo raacay gaajadu wata ee meesha yimid asagaa ka mudan kaa dhereegsanayn uwa baahnayne jeebku u buuxee maqaayadaha ka cuntayn kare gurigiisa uga bisishahay kan miskiinkae baahan baa munaasabada yaa ka leh marka kii baahnaayee lahaa markii laga celiyo ku aan rabinnana la soo jiido xaaladdaa iyadaa waa sharu acam sharu acam saas weey macna xadiidka waxa dalishaday saan horeba u sheegnay culimada qabta waliimada casuumaadeeda in la ajiibo inay waajib tahay faqad casa allaha wa rasuulahu bay u daliishadeen waan tan hore uga soo hadallay xaafidku wuxuu sheegay culimada qaarkood inay ku tageen haddii muxuu ahaayey cunto laga waayo xafladda ama casuumaadda ama weliimada caroos arooska haddii ay noqoto in masaakiintiina loo diido aqniyadii iyo dadkii tujaarta iyo dadkii waxhaystayna lagu khaas yeelo dadkii baahnaana laga hor istaago culimada culimada qaar baa waxay ka qaateen in ay ruuxa u bannaan tahay inuusan tegin oo waxay leeyihiin waxaa jira asbaab waajibnimada kaa kor qaadi karta asbaabta ka mid a inay cuntaduba sharu tahayba to sharu dhacaan tahay maraatanay mar sharu dhacaan hadii lagu sheegay oo sifada ay leedahay oo dadkii baahnaana loo diidan yahay kuwa aan baahnayna loo soo jiidayo adiga waad iska dayn kartaa haddii oo wujuubkii waa kaa dhacaya ilaa ilaa ina tafsilaazim ah waxa kamid ah mesela meesha in munkar lagu hayo haddii meesha munkar lagu hayo ood wax ka bedeli karto tag xusumaadda aad ka qayb gashayna waa khayr munkarkan aad bedeshayna waa ajir iyo khayr dheeraada waay haddaadan munkarka bedeli karaynin inaad tagtaay waa xaaraam haddii wax makruuhoo xaaraam aan gaarsiisnayn meesha lagu hayana tegitaanku wuxuu noqonayaa makruuh buu noqonaya saas macanaa wax laga fiican yahay waxyaalaha aan laga fiicnay laakiin aan xaaraam gaarsiisnayn haddii meesha lagu hayo inaad tagtahay shay laga fiicay bay markaa noqonaysa sidaas man haddaad wax ka qaban kar haddaad wax ka qaban kartana wujuubkii wujuub kalaaba kusii fuuli ma ruux maalan magac leh ama kelimo leh ama sulda leh oo wax ka qaban karaat munkar baana meeshii ka jira wujuubkii ajiibidda ahayd waxaa ku raacaya man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu baa markaa ku qabsanaysa laba wujuub baa ku fuulaya markaas haddaad waxba ka qaban karayninna waa inaad isaga maqnaato oo muxuu ahaay maxalla lagaa dhiganin wey macana inaan lagu maxalaalsanin oo sheekh hebel baa joogay aan lagu dhihin way macana sheekh hebel baaba joogay wax badan baa lagu maxalalsadaa marka waa inaad ta'kiidiso inaan meeshaasi wax munkari uusan ka jirin haddaad intaad ku talagasho aad meeshii tagto ood ugu tagto meeshii munkar ka jiro oo wax shareecada khilaafsan uu ka jiro rag iyo dumar isku jira muxuu ahaayey eh, muusig heeso wax sharciyada khilaafsan markaas isla marka ama wax ka qabo ama meeshaba ka noqo ninna ha ku ixtiraami kii ku keenay xataa oo meesha kuu yeeray ha ku ixtiraami ilaahay tabaaraka wa tacaala baa mudan in la ixtiraamo oo muxuu ahay la qadariyo bini aadan intaad qalbigiisa dhowrayso alla ridihiisa ilaali nabigana waxaa ka sugan sal alay slam inuu yidhi ninkii alla ku raalligeliya waxay dadku ka cadhoonayaan allah baa raalli ka noqda dadkana ka raalligeliya ruuxiise allah kaga cadhaysiiya waxay dadku ku raalli noqonayaanoo dadka kaga farxiya wax ilaahay tabaaraka watacaala uusan rabin ku cadhoonayo allana waa u cadhoodaa dadkana wuu ku diraayo ugu cadhaysiiya marka ninna ha ku raalligelin wixii khaladee jira wax ka qabo haddii kale ka noqo saas macana wacanhu radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal lla lay slam rsulku wuxuu yidhi idaa goortii duciya loo yeedho axadukum فليجبها أجيبه هيا له فإن كان هدوه صائما متصوما فليصليها الدعية وإن كان هدوه مفطرا مد أفرنا فليطعمها عنتيو وعنتدها عنه أخرجه وحوري مسلم مسلم باوري أيضا كن غني أيضا وكلا وله وحا أسقنا مسلم من حديث جابر نحوه حديث كامل لمد وقال وحنا يريد كسي هذه فإن شاء هدو دونه ضعيما وعن وعنتين وإن شاء هدو دوننا تركه وكتغي ويسجد يسكدينيه طيب لفظي وحوي ولفظي حديث جابر سوى ضميستر واسدا إذا دعي أحدكم إلى طعام مسكين هدي عنت الله يرى فليجيبها يجيبه فإن شاء طعما وإن شاء ترك marka haduu meeshii ma tagaba meeshii ba haduu tago goobti tago cuntada la keenay hadduu rabona ha cuno hadduu doono ha iska daayo laakiin goobta ha tago ayib xadiidka hore xadiidka hore ee abu hurayra wa canhu can abi hurayra wey canta hore xadiidka abu hurayra wuxuu inoo faa'iideeyey ruuxu hadduu sooman yahay oo isagoo sooman loogu yeedho casuumaad aroos ama weliima loogu yeedho ama mid kaleba loogu yeedho sidaan soo soo soo baranay haddii loo yeedho soonku uu sooman yahay cudurdaar u noqon mayso uu kaga dhaco arrintu kaga dhacday xataa isagoo sooman waa inuu meeshii tago ayib muxuu samaynaya markaa oo maxaa loo lugoynayaa wadaadkani waaba sooman yahay waxba cuni maayo ah, meesha tag dacwada ajiib goobta tag faraxa dad kala qayb gal haddaad meesha tagtood sooman tahay ducee markaa falyusalli ha duceeyo a baydka iyo barakada iyo xafladda iyo reerka intuu usoo duceeyo meeshiina tago markaa kadib muxuu ahay soonkiisa ha iska wato ama hadduu doono ha afuro waa heli kara waan u tegi doonaa saas way falyusallidaasi macnaheedu ha tukada maaha shuraaxda qaarkood baa waxay u qaateen ha la tukado oo waxay yidhaahdeen ha tukado maxaa yeelay isagana khayr bay u tahay reerkana barakay u tahay bay dheheen falyusallidaasi macnaha ay u qaateen meehe salaada hadda waxaa laga wadaa fii asliha lugawi baa laga wadaa macnaheedii sharciga ma waa macnaheedii lugawiga hawa lianna asalaata fi luga adducaa waa saas macnaha amaa sharcan shareecadaa salaada waxay u taqaanaa middan aan tukanno luqada carabiga laakiin as-salaa ad-du'a baa la ilaaha saasarad falyusalli hadu'ayo عند أبي داود بين كتمد إيضا صلاة صريح وحيري فليدعو آه. ماشا فليصلي أبو داود وحيري فليدعو هدعيو فليصلي مركا هدعيو إيه هدو كدما ماشا تقيا وهدعين إياه هدو دون صون كيسو مركا اسكوضني هدو أفريها سوما حديث كو حينوفا إذا إساقو إن عنطضأ عني لفظي قهري وإن كان مفطرا فليطعم وأن أفرنا ماشي انتان اميدون ماشي اون كاستقي مادانا اسكن نقونيا لفظiga hore waa diideen laakiin lafdigan dambe ayaa wuxuu faa'iideynayaa xataa hadduu afuran yahay waxa waajibka ku ah waa inuu goobta yimaado mooye inuu cuntada wax ka cuno laazim ah oo lafdigan dambe muxuu yidhi fain shaaa acima wain shaaa taraka khiyaar baa la siiyey ajiibidda iyo meesha inuu tagaa lagu laasimiyey ama cunidda iyo cunid la'aanta khiyaar baa la siiyey saasuma cunidda iyo cunid la'aanta khiyaar baa la siiyey ayib xadiidka marka in ay tegitaanka keliya ayna ahayn cunidduna ay waajib tahay hadduu afuran yahay ayaa waxaa ku tegay alimaam ibnu xazmi madhabka shaaficiyada qowl ka midana wey ayib haddii la yidhaahdo inuu cunaayo waajib bay ku tahay waajibku inteebuu kaga dhacaya alimaamu nawowi wuxuu yidhi wa aqaluhu luqma walaa talzamhu ziyaada buui inta ugu yare wujuubku kaaga dhacahayo hal maroo afgelisa waay wax ka siyaasadna kuma waajibayso saas macana falyatcam waa ku rigoobaya wax waa cunay intaa ka siyaasanse kuma waajibaysa buuri alimaam nawowi caleyh raxmatullah sidaas culimada qaar baa qaba laakiin say u badan yihiin oo jumhuurtu ay leeyihiin cuniddu kuma waajibaysa waxa waajibaysa waxay leeyahay waa xuduurka kaliya tasmaana lafdiga dambayna daliishanayaano fa in shaa ta'ima wa in shaa taraka tayib lafdiga horena waa sheegnay oo isagu wuxuu la dheeryahay saa'imka inuu yimaada laazim ku ah cunitaanku sisa laazim kuma ah. ma u banaanta inuu iska afuro ha hadduu intuu soomanaa casuumaad loogu yeedho duhurkii qada loogu yeedho oo uu soonku sooman yahayna uu sunno yahay soo waajib ahayn inuu cuntadiisa iska cuno soonkiisa jabiye wuu heli karaa culimmadu waxay ka doodayaan maxamuud waxaa u fadli badan inuu sii wato mise waxaa u fadli badan inuu soonka jabiyo cuntada wax ka cuno taa ha ka doodaan waa culimmada qabta sunnada sideedaba ruuxu markuu galo asagaa amiir laftiisa u ahoo almutatawicu amiiru nafsihi weeyo waxba laazim kuma sunnada intuu gudagalo dhexda goyn karaa sunno inta la dhexgalay aan la jari karin waxay yidhahdaan waa xajka iyo cumrada waana midda qur-aanku sheegay wa atimu alxaja walcumra labadaa haddaad gudagasho dhexda kagama tegi karto amaa waxyaalaha kale sunnooyinka haddaad dhex gasho waad goyn kartaa soonkaad jari kartaa salaada wixii aad dhex gashay waad goyn kartaa almutaawicu amiiru nafsihi waay culimada ra'yigaa qabta baa marka waxay leeyihiin inuu iska afuro baa u fiican qaarna waxay leeyihin inuu soonkiisa wataa fiican shaaficiyada iyo xanaabilada badankood waxay leeyihiin ninka u yeedhaye gurigiisa uu joogo hadday soomanaantiisu dhibayso xoogaa hadda dadkii wax cunay meeshaasuu fadhaa ninkii odaygaha u yeedhatayba hadduuba cuntadii intuu gacmaha ka laabto meeshaa fadhiya hadduu kugu dhibaatoonayo walaalka kuu yeedhay inaad afurtaa fiican bay leeyihin yani tayiiban likhaairihi walaalkaa qalbigiisa adoo ilaalinay hadduusan dhib wax dhiba u arkinna inaad soonkaaga iswada iska wadataa fadli badan saasay yani shaaficiyada badankood iyo bacdulxanaabila saasay qabaan wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lah sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi acaamu lwaliimati waliimada cuntadeedu awala yowmin maalinka ugu horeeya xaqun waa xaq yani waa shay laazima waay shay sugan لازم هو وطعام يوم الثاني مالك الله بعد عنتدي سنة سنة وسنة وطعام يوم الثالث مالك الصدحاب عنتدي سنة سمعة واسم قشين هل قاشك شيء iyo hal uu sheegay iyo magac raadis waa waman samaca ruuxii dadka isma qashiya oo hal lagu maqlo iyo hal laga sheego iyo hal lagu amaano wax u sameeya samaca Allahu bihi Allah maqashiyo dheefta uu amalkiisa ka heliyo faa'iidadu helayo maqalka kaliya Allah ka dhigo wax kale oo yuusan ka faa'iiday ah in la maqlo la sheegay inta uu Allah ka dhigo طيب هو حوري الترمذي الترمذي ووري واستغربه ونا غريب سبي والله يا يعني استغرب waxa laga wadaa markuu yiraahdo gharib wa hadith gharib hadith la yaablo ورجال الحديث رجال سن رجال الصحيح صحيح رجسي و صحيح مع صحيح البخاري وصحيح مسلم رجال سي ويان ayib alimaam alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah daaraqutni wuxuu ka soo guurinayaa inuu yidhi xadiidkan waxaa la keliyoobay nin la yidhahdo ziyaad ibnu cabdillaah oo cataa ibnu saa'ib ka warinaya markaasaa wuxuu yidhi ziyaad ibnu cabdillaahi waa nin mukhtalafun fi lixtijaaji bihi waa laisku khilaafsan yahay xujaysigiisa wamaca dalika buu leeyahy fasamaacuhu min cataa bacda alikhtilaat buu maqalka uu cataa ka maqlay xadiiska waa markuu cataa isku dardarmaday kadib ayib macnaa waxa weeye waxaa jira rag ruwaad ah oo xadiista warin jiray oo sabab daraaddeed maskaxdoodu iyo xifdigoodu iyo waxqabashadoodu isku dardarmatay wax kala saari waaye masalan da- buu gaadhay waxbuu isku dardaray maskaxdaa nabar ka gaadhay waxbuu isku dardaray fahamkiisii baa tegey waxbuu isku dardaray sabab cudur baa ku dhacay mukhtalid baa la yidhahda marka mukhtalid waana wax isku qasay sooma ninka noocaasoo kale marka waxay yidhaahdaan muxadisiintu intuusan isku dardarmanin raggii wax ka wariyey oo u fayoobaa xadiiska ay ka wariyaanna waa sax markuu isku dardarmaday kadib raggii wax ka qaatay arda u noqday xadiiskay ka wariyaanna markaasi wax weeyaan markay ugu yarta waa laga tawaqufaya ilaa marka wax shaahid loo helo xadiiskan marka waxaa ku jira cataa ibnu saa'ib oo isku dardarmaday ninka ka warinayana wuxuu ka wariyey markuu isku dardarmaday kadib waa illa marka xadiiska sanadkiisa ku jirto dacfi keeni karta marka rijaaluhu rijaalu saxiix ma keenayso inuu xadiisku saxiix yahay sanadkiisu waa daciif sababta aan sheegnay baana waxaa ku cileeyey cabdulxaq al-ishbili abulxasan ibnu qataan albayhaqi iyo sheekh albani fi lirwa waa xadiis daciifa marka cilladaasu daciif leeyahay cillada ayuu xadiidkaasi daciif leeyahay ayib walahu waxaa u sugnaaday buuri shaahidun xadiidku muxuu faa'iideynaya xadiidku wuxuu faa'iideyn weliimada iyo casumaadda arooska haddii dhowr beri laga dhigo maalinka ugu horraysa unbaa waajibka waa inaad tagto maalin labaad inaad tagtana haddii la sameeyo waa laakiin maalin saddexaad iyo wax ka badan haddii la sameeyo ha tegin waa sumco iyo ismaqashiin iyo muxuu ahay tustus waay markaas ah, marka ha tegin xadiisku macnahaasu faa'ideynaya laakiin dacfi baa ku jira walahu waxaa u sugnaaday xadiidka waxaa u sugnaaday shaahidun xadiid kale u markhaati kacaya can anasin anas nag laga warinayo cinda ibni maajah ibni maajah agtiisana ku sugan ibni maajah waa wuxuu soo saaray xadiidka mid u markhaati kacaya oo anas laga warinayo meesha anas uu leeyay wahmi iyo ismootiis baa ku jire sawaabku waxa weeye can abi hurayra waay hadithu fii sunan ibni maajah markuu ku yaallo waa hadithu abi hurayra ee ma aha hadithu anas ma saas baradeed meeshaas horta ismootiis baa ku jira tayib sanadkiisana waxaa ku jira isagana nin la yidhaahdo cabdilmalik ibni xusein abu malik oo matruuka ku jira matruuk nin bacfigiisu aad u daran yahay oo magacaa la yidhaahdaa sanadkiisa ku jira markuu yahay xadiidu abu hurayra cinda bni maaja saas way macnaha isagaasaana xadiidka waxaa ku cileeyey alxaafid ibni xajar laftiisa buusiri alxaafid ilbuusiri ninka la yidhahdo sheekh albani bayhaqi ayay ku cileeyeen xadiisku marka shaahidkaasi waa shaahid dacfigiisu shadiid yahay waa dacfi adag baa ku jira mar hadduu dacfigu aad u adag yahayna waxba ma xoojiyo lamana xoojiyo saas macna kama huwa muqarrar fi qawaa'id mustalah alhadith ba'thigu wuxuu iskabi karaa markuu yahay yasiiriya sawaba laakiin sanad matruuk ku jiro waa dhacfi shadiid ah wabitaali waxna ma xoojiyo lamana xoojiyo sanadkii hore marka xadiiskii hore daciifka ahaa shaahidkani waxba kuma kordhin karo laba qaawan isma qaado sooma ah, saas macna laba tabar darani hadday isxambaaraan soo isla saas macna waxba ma kordhinayaan mid xoog badan iyo waxoogaa waxay sii xoojiye tabar hayiyo mid yara tabar badan baa isqaada marka xadiisku dariiqiisaasina wax weyn ma siyaadinayo saas macna ama xadiisu anas xadiisu anas ibn maajah ma soo saarine bayhaqi baa soo saaray laakiin sanadkiisana waxaa ku jira isagana nin daciif ah jumlatul qowl waxa weeye xadiiska iyo shawaahidiisa kulli markaad isku darto xadiisku waa xadiis daciif warkiisa halkaa kusoo aruur saaniidiisu ma istaagayso ismana xoojinayso waa xadiis daciifkaas xadiiskaas waa xadiis daciif ayib muxuu faa'iideeyey wuxuu faa'iideeyey daciif haba ahaadee dadka daliishaday ama culimada daliishaday waxay u daliishadeen maalinka saddexaad inay karaahiye tahay iyo wixii ka badan in weliimada laga qayb galo waroosiyada qaar baa wax weeyaan xaflad baa la dhigayaa tu labaad baa la dhigayaa tu saddexaad baa la dhigayaa maalinta muxuu ahaayey ee muxuu ahaay toddobax baa leeyahay maalinka toddobaad baa mid la sameeyay muxuu ahaay shasar shash maxay shash shasar dumar ba shasar la mid balanaha muxuu ahaay ma qaar isla inay tahay wax badan baa la isdaba oo xaflada iyo casuulada iyo marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa hadduu asixi lahaa wuxuu tilmaamayaa midda ugu horeysa iyo talabaad wixii ka badani inay makruuta sidaana waxaa ku tagay shaaficiyada iyo xanaabilada shawkani baana rajaxay oo xadiidka isku xoojiyey laakiin maalikiyadu ayagu waxay qabaan maalin toddobaad haddii lagu yeedho xataa toddobada beriba haddii la qabto in la tegi karo wax karaahiyana inu ku jiro alimaamu albukhaari caleyh raxmatullahi baana sidaa rajaxay fii kitaabihi saxiix saxiix albukhaariga ayuu ku baabeeyo wuxuu yidhi baabu ijaabati alwaliima waaldacwati waman awlama sabcata ayaamin walam yuwaqit an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman wala yawmayn baabkaas uu guntay nabigu maalinna ma qabanin laba berina ma qabanin markaasu wuxuu keenay axaadiistii mutlaq ahayd lahayd yani eh, ajiiba markii leedin yeero hadiistaasi itlaaqoodu mayna qaydin soo ma maalin kuma qaydin mid labaad kuma qaydin mid saddexaad kuma qaydin soo ma ajiiban baa marka leedin yeero iطلاقoodaas marka dalishanaya Imam Bukhari alayhi rahmatullah hadii xadiidkani marka asixi waayo dhaif noqdo waxaa la deliishanayaa sida bukhaari iyo maalikiyadu qabaan waxaa la marayaa cumuumka iyo itlaaqa nusuusta lagu soconaya oo goortii lagu yeedhaba ama weliimaha lagugu yeedho ama tukalaha lagugu yeedhay inaad ajiibtahay wujuubkeedii waa taagnaanaya wax kaa ridayna ma jirayo haddii istixbaab la yidhahdana istixbaabkeedii waa taagnaanaya xadiisku ilan ma asixin sidaasay marayaan macnaha alimaam bukhaari iyo maalikiyadu ayib wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi aqaama anabiyu nebigu wuu nagaaday sal lay waslam bayna khaybara waalmadiina madiine iyo khaybar dhexdooduu ku nagaaday alaaa layaalin saddex habeen wacan safiyata binti shayba radia allahu canha qaalad waxay tidhi awlama wuu weliimeeyey annabiyu nebigu sal lay slam calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qaarkood korkooda wuxuu weliimeeyey bimuddayni laba mud oo min shaciirin heed ah akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey safiya binti shayba waxaa aada loogu doodsan yahay saxaabiyad miyay ahayd mise taabiciyad bay ahayd ayib ibni xajar fi lisaaba wuxuu jasminayaa inay saxaabiyad ahayd qaarkoodna waxay leeyiin saxaabiyad way ahayd oo nebiga unbay aragtay way yarayd laakiin waxba mayna ka maqleen marka haddii la yidhahdo waa saxaabiyadna xadiisku wuxuu noqonayaa xadiis muxuu ahaayey musnad ah haddii la yidhahdo waa taabiciyad ama nebiga waxamayna ka maqli karin oo way yaraydna oo laakiin ru'yadeeda la sugo maraasiilu saxaabuu noqonaya hadday taabiciye tahayna mursal buu noqonaya caadi ah ayib si la yidhaahdaba bukhaari waxaad mooddaa inuu rajaxayo inay muxuu ahaayey qisadu sugan tahayo nebigu dumarkiisa qaar ka mida wuxuu weliimadoodiiba ka dhigay labad mud oo shaciir ah shaciirtu waa heeda heeda waxaan soomaalida aad uma taqaan labada mudi waxa weeye waa laba sacab mudku waxa weeyaan waa labada sacab intaad isku qabato hal mar inaad ku qaaddood buuxiso waa mud intaa in ilag markaad raacisana waa laba mud reer dhan oo uu gursaday buuba intaa welimo uga dhigay oo yaa cuni intii dooniyaa cunto laba ruux xataa cunto adiga yaan kuu yidhi qasab way dad badan la isugu yeedho xogaa un arrinta in lagaala wada helo la ogaadon baa muhim min baab aclinu nikaaxun baa loogu talagalay guurkii la iclaaminayay bay weliideen weliimadeeni u tahay muxuu ahaa iyo iyo wahaakada marka waxay kutusaysaa mas'ale aan horay usoo sheegnay oo weliimadu qadarkeeda ugu yaray inuusan qiyaas lahayn adiga tabarta ama digaag gawrac ama qoolley gawrac ama neef ariya gawrac ama bakaylo gawrac hawl adiga kuu taalla ama waxbaba ha qalil haddaad doonto muxuu ahay soodha iyo dad ka dharji muxuu ahay baal waa kaa وعن انس رضي الله عنه قال وحري اقام النبي النبي صلى الله عليه وسلم ونغادي بين خيبر والمدينه مدينه يا خيبر دحدود كنغادي ثلاث ليال سدح بين يبنى حال دسي عليه كركيس لو دسي بصفيه صفيه لو دسي سغو صفيه لو دسي لو اقلغي ayuu saddex habeen khaybar markuu soo furtay waa khaybar markuu soo furtay oo ka soo laabtay oo madiine u soo socday buu dhexda wuxuu ku nagaaday saddex habeen saddexda habeen marka wuxuu aroos ku ahaa safiya safiya bintu xuyay ayuu yani eh, aroos ku ahaa fadacawtu waan yeedhay buu haddaan anas ahay almuslimiina muslimiintii baan ugu yeedhay ilaa weliimatii nebiga weliimadiisii markuu la aqalgalay kadib buu weliimo sameeyey markaasaa weliimadii la yimid famaa kaana ma ahayn buu ihi fiiha weliimada dhexdeeda cuntadaa la diyaariyey dhexdeeda ma ahayn min khubzin wax kibis ah rooti iyo kibis iyo waxaana la yidhahda walaa laxmin wax hilibina dhexdeeda ma ahayn wamaa kaana ma ahayn fiiha dhexdeeda ma ahayn ilaa an amara inuu amray mooye nebigu sal alay slam bilantaaxi muxuu ahaayey hargihii la magdiyey idinta waa idinta yani antaaxdu waa jamcu nitxin nitxigana waxa la yidhahda haragga marka la magdiyo ayaa la yidhahda wamaa kaana ma ahayn fiiha weliimadaa dhexdeeda ma ahayn dhexdeeda ilaa an amara inuu amray mooyaane bilamtaaxi hargihii la magdiyey inuu amray mooye wax kalaba ma dhexin nabigaa amray muxuu amray in la fidiyo fabusitat markaasaa la fidiyey wuxuu yidhi hargaha fidiya yani maryaa laga dhiganaya waxaa laga dhiganayaa weelal cuntada lagu rito taqriiban waa waa sida muxuu ahaayey bacdan annaga aan fidsanno kale soo maa rashiinka la dul saarsaaroo kale taasoo kale waa hargahaasaa la fidiyey fa ulqiya markaasaa lagu riday calayhaa korkeeda waxaa lagu riday attamru timirtii baa lagu riday walaqitu kalbaaydii caanihii la fadhiisiiyey wasamnu iyo subaggii baa lagu riday intaasaa meeshii laysugu geeyey muttafaqun calayhi buhaari muslim waa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu sugnaa ayib timirta garanay aqitkana waan soo marnay alaqit ama aqti aqitka mashhuur ayib aqidkana waxaa la yidhahdaa caanaha inta la dhigo ayaa muddo markay yaallaan way dhanaanayaan markay dhanaanaanna waxay u kala baxayaan bur iyo biyo biyihii baa laga miirayaa waa la dhigayaa dhacaanka haddana ka baxaya burkii baa isu soo hadhaya wuu adkaanayaa marka intuu adkaado buu weelka ku dhagahayaa sidii ugaali oo kale noqona marka marka qaarkood waxaa loo baahan in loo qaato mindi oo lagu goosgoosto marka aqadka kaasale waa caano la adkeeyey oo la fadhiisiiyey ayib kuwaas aqadka la yidhahda marka waxaa laysku daray kuwa iyo subag iyo timir baa laysku daray intaasaa laysdhex dhigay markaasaa saxaabada loogu yeedhay waa weliimadii nebiga cuna sal alla alay inta markii la isku daro luqadda carabiga waxaa lagu yidhahdaa xays baa la yiraahdaa xays intoodaasoo isku jirta xays baa loo yaqaana marka xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey inaynan laasim ahayn in xoolo la qalo weliimada arooska laazim ah xadiidkii safiyana wuxuu faa'iideeyey in heeb uun inta la karsaday yar intaaba laga dhigayba arooski weliimadiisa xadiiskanna wuxuu inoo faa'iideeyey timir iyo caanad fadhiyo iyo subag laysku daray intaa inuu ahaa weliimadii nebigu uu safiya markuu la aqalgalay weliimadii uu weliimeeyey intaasay ahayd hilib kuma jirin cunto qaaliyo khubsigu cuntada qaaligu ka mid ahay markaa isticmaali jireen khubsina kuma jirin intaasuu weliimo ka dhigtay marka weliimadu xag go-an ma leh saan soo sheegnay ilaa wa ilaabaan in xoolo la qalo shardi maah ruuxii kari kara mustaxab waa yaraanteeda iyo badnideedu midna xad ma leh ruux walba intuu kari karayo ayuu muxuu ahaayey ayuu sameynaya saasuu xadiidku faa'iideynaya bil anqah wala akhrinaa marane bil anqah ayn way ayn ha wala akhrinaa marane saasa sah wa wal samaysan wana wal haraka wa an rajul laga warinaya min ashaab an-nabi nabiga saxaabadiisa kamid sallallahu alayhi wasallam qaal inuu yiri idaa goortay ijtamaca ay kulmaan daaciyaani laba ruuxoo kuu yeedhaya labaa kulmay oo labadu mid walba iraac ku leh fa ajib ajiib aqrabahumaa midkooda dhowaansho babadan baaban xagga iridda midkooda deris ahaan iyo irid ahaan kuugu dhow kaas ajiib fa in sabaqa hadduu soo hormaro axaduhumaa midkood fa ajib waxaad ajiibtaa alladii midka sabaqa soo hormaray hore waxaa wariyay abu daawuudda baa wariyey وسنده سند كيسنا ضعيف أحمد البيهقي واسده كلا وريي سند كيسنا ضعيف بن الحافظ وكذلك في تلخيص الحبير بوسيده كلا وحو كله اسناده ضعيف طيب صوتنا وحوي من اللي يراد أبو خالد الدالاني مجي إسان اللي يراد يزيد بن عبد الرحمن أيا سند كيسا كتشرة حافظك وكشره إنه يهي صدوق كثير الخطأ ساسي معنا كثير صدوق يخطئ كثيرا tadliisna wuu ku sheegay ninkaasuu ku daciifi ta hore waxoogaa waxaan isleeyahay wuu ka kabmi karaa oo culimmada mutaqadimiinta badankood way ninkan eh, muxuu ahaayey xadiiskiisa inuusan xasan ka hoos maraynin bay sheegeen taa wuu ka kabmi karaa laakiin tan tadliiska baa noqon karaysa cilada rasmiga ee xadiidku uu leeyahay oo cancanuu ku wariyey wabitaali xadiidku waa xadiis daciifa ah. sidaasuna sheekh albani caleyh raxmat ullahi fi lirwa uu ku sheegay inuu xadiisku daciif ayib xadiisku wuxuu faa'iideyn lahaa hadduu sugnaan lahaa hadday laba ruux kuu wada yeedhaan midka kuu soo horumaray baa mudnaanta leh kaasaad raacay hadday hal mar isla yimaadaanna midka deris ahaan kuu dhow baa markaasi xaq leh ee iriddiisu ay kuugu sokayso ictibaarta dhowaanshaha in la ictibaariyo dadka kala hormarintooda deriska in ka kugu dhow la ictibaariyana xadiis baa ku sugan fii saxiixi albukhaari oo min xadiidi caaisha oo waxay tii rasuulka Ilaahay inna lii jaarayni fa ilaa ayihimaa uhdii laba deris baan leeyahay labada dariskee baa wax u hadiyeeyaa nebigu wuxu wuxuu sallallahu alay wasallam ilaa aqrabihimaa minka baaban minki baaban midkooda irid ahaan kuugu dhowaansho badan kaasaa xaq leh kaas ku hormari nabi sallallahu alayhi marka qurbiga iyo jiwaarka kuu sokeeya midka kaa shisheeya waa ka xaq lehe taa iyada nusuus kala kutusaysa ama xadiisku labada arrimood siduu u kala qaaday hadduu asixi lahaa wuu faa'iideynaha laakiin dacfigaasaa ku jira وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا اكل علم مايو متكئا aniga oo dangiga ama jiqilaysan ama tiirsan rawaxa wariye al-bukhari bukhari waa wariye طيب متكئا macnaheeda aad baa laisugu khilaafsan yahay ah. culimada qaarkood waxay leeyihiin mutaki a ah, waxaa la yidhaahdaa inuu ruuxu sal muggi u fadhiisto oo ruux ku talagalay inuu cuntada ka dhergo qaabkiisoo kale u fadhiisto yani yatamakan fi ljuluus inuu makansado fadhiga ayib taasaa la yidhahda sifaday dooniba ha noqotee qaar baa sila maray qaar waxay leeyihiin itikaaga waxaa la yidhaahdaa inuu labadiisa dhinac mid ka mid ah u yara iisho oo ama midigta ama dhanka bidixda ah isu yara leexiyo ayaa la yidhahdaa yani waxa weya dhinac dhinacna saa u yara adoo dhinac dhinac sida macnaha ugu yaraha janjeera ama midig ama bidix oo kale ama gadaalgadaal wax ku tiirsan oo kaleeto inaad sidaa wax ku cuntaa mubtagia ah la yidhahda sidaana qaar baa qaba qaar waxay leeyihiin waa inuu gacantiisa bidixda intuu dhulka dhigo uu cuskado asagoo cuskanna uu wax cuno ittikaaga kaasa la yidhahda aslu ittikana waxaa la yidhahdaa inaad shay cuskato shay inaad ku tiirsato shay inaad cuskato baa ittikaaga asalkiisa la yidhahda saasuu macna culimmadu tafaasiirtaa badanba way marayaan qaar qaar bay diidan yihiin qaar qaar bay soo dhoweynayaan kaasaa ittikaaga la yidhaahdaa saasuu macna cillada loo diidan yahay bay marka isku khilaafsan yihiinoo qaar waxay leeyihiin waxaa loo diiday in qaabka wax lagu cuno yunaafi tawaaduca bay leeyihin ruuxa muslimka waxaa la doonaya hadduu wax cunayo xataa inuu tawaaduco oo sida muluugta iyo mutakabiriinta iyo kuwa isla waaweyn qaabkooda inuusan soo cunin fadhiga itikaagu marka dadka kibraaniyiinta iyo kuwa isla waaweyn ayaa u fadhiista marka waxa way tawaaducii buu ka horjeeda qaar baa qan qaar waxay leeyihiin waa sida ibnu asiir uu soo gurinaye ruuxu markuu dhinac dhinac u tiirsan yahay ama bidix ama midig ama lug gacanta uu cuskado ama dhabarka uu tiirsan yahay oo markaa uu shay ku tiirsan yahay oo isagoo saasa wax ku cuno cuntadii meeshay mari lahayd iyo majraheedii saxda ahaa ma qaadayse meeshii laab bay ku jirtaa bay leeyahay caafimaad ahaan baa marka loo diidan yahay dheh caafimaad ahaan baa loo diidayaa buu leeyahay ibnu asiir saasuu soo guurinaya macna oo ruuxu markuu si toosa ah u fadhiyo cuntadii markay afka ka baxdo hungurigiiyo toosay toos ugu dhacaysa kadibna caloosha uga sii gudbaysaa soo ma laakiin markuu ruuxu dhinac u jiifo ma sahlanaasay leey sidaa uma fududaanayso caafimaad ahaan inuu ruuxa dhib ku yimaadaan yaa laga yaabayaa saasaa loo diidaya ibraahim ibn baa waxa laga soo guuriya taabicigii sagiirka isagu inuu yiri waxay u diidi jireen oo sababta cillada wuxuu ka dhigay makhafata an tacduma butunuhum alooshoodu ah, inayna weynaanin ha ah, baysaas isaas ii u nici jireen oo haddaad oo saas dhinac u jiifa ama jiqilaysan ama meel tiirsan aad xunto calooshaa ku weynaan bay leeyihiin mala calooshu waxay nala weyn weynaatay waa taasaan maleen taxaan baaba jireen ayib taana qolaa ku cilaynaysa aduu cilladu waa iska cillo mustanbata la dhihi karaya في سنن ابن ماجه waxaa ku sugan min hadith Abdullah ibn Busri waxaa ku sugan inuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loo soo hadiyay neef ariya fajasa ala rukbatayhi yaakul warkaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu jilba joogsaday oo jilbihiisa ku fadhiistay buu wuxuu bilaabay inuu neefkii adhigaa cuno hilibkiisa isagoo saa u fadhiyo jilbaha ku fadhiya neefkiina cunay ayaa nin carabiya u yimi markaasuu yidhi maa haadihi ljilsa war maxamed qaad fadhigan qaab fadhigani muxuu ahaa qaabkan aad u fadhido muxuu yahay ayib markaasaa wuxuu nabigu sal alay waslam ina allaha jacalanii cabdan kariiman walam yajcalnii jabbaaran caniida ilahay wuxuu iga dhigay addoon kariim ahoo wanaagsan igamana yeelin nin jabbaar ah oo kibiraani ah oo haddana madax adagoo isla weyn ilahay gama dhigin macnaa anoo rasuul ilaahay ah baan haddana anoo muxuu ahaaye jilbaha ku fadhiya baan wax cuni waay taas mana marka waxaad garanaysaa qaab fadhi waxaa jira ay u fadhiistaan jabbaariinta oo caniidiinta ah taasuu tilmaamaya marka marka qaab fadhigaasaa la diidan yahay xadiidkaas sheekh albaani wuu saxiixinayaa ibnu maaja baana soo saaray ayb abu daawuud sidoo kale wuxuu soo saaray min xadiid ibni cumar inuu leeyahay rasuulka ma arkin sl lama arkin isagoo cunaya muttaki'an qadtu weligii isaga oo jiqilaysan ama dhinac u tiirsan oo wax cunaya weligii lama arkin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka inuusan weligii samayn jirin baa ka muuqata arrinta iyada culimada qaarkood marka waxay ku xambaareen inay karaahiye tahay maadaama nebigu uu ka tegey wixii nebigu ka tegey in laga tagaa sunna ah saas maana lama gaadhsiin karayo wax xaaraam laakiin gaayatu maa fi lamri waxa weeye ama waa laga fiican yahay in muxuu ahaayey wixii nebigu ka tegey in la sameeyo loo dawmaro ma fiicna wey macna وعن عمر بن أبي بن سلمة رضي الله عنه قال وحوري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري يا غلام ويليه سم الله الله مقعو وكل عن بيمينك قعنت هذا ميدك تاكل وكل عن مما يليك cuntada ta ku soo xigtana ka cun muttafaqun calayhi bukhari muslim ma soo saaray camr ibn abi salim wuxuu ahaa wiil yaroo dhalinyaraho xeerada nebiga sal alla alay wasalam ayuu wax ku cuni jiray wax la cuni jiray ayib marka eh, markii raashiinka loo soo qoray ilmo yar buu ahaaye bay gacantiisii saxankii ama xeeradiibay yay ku dul wareegtay meeshanuu ka qaatay oo halkanuu ka qaatay oo halkanuu ka qaatay oo meelna uma aabayeen waa iska ilmo yar mogta markaasuu nabigu sal alay slam ilmo yarnimo uguma cudur daarine aadaabtiibuu baray war wiilyaba horta bismillaahi dheh war waa midda labaadee midigta ku cun bidaxa ku cun war waa midda saddexaade cuntada dhanka kusoo xiga ka cun dhankaa kale faduusha jooji baa le dhanka dadkaa kale ha u gudbin saasuu nabigu sal alay slam alimaam ibni xajar caleyh raxmatullahi tartiibka uu kitaabka ku sameeyey markuu weliimadii iyo ajiibitaankeedii iyo ka soo hadlay buu halkan wuxuu raacsiiyey inuu ka hadlo aadaabta akliga iyo shurbiga saas macna yani aadaabta iyo axkaamta shareecadu u dejisay sida wax loo cuno iyo sida wax loo cabo macna sidaas taas uu raaciyey ayib marka xadiiska waxaan ka faa'iidaysanaynaa marka wax la cunayo tasmiyada magaca inaan laga tegin magaca inaan laga tegin fi xadiidi caaisha cinda axmed iyo ahlu sunan ku sugan tahay nebigu inuu amray markuu midkiin cunto cunayo falyaqul bismi bismillah bismillah hado amarkuna wujubu faa'iideeyo طيب muslim wuxuu soo saaray min hadith Jabir sidoo kale inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam midkiin markuu gurigiisa galo oo markuu guriga sii galaya ilaahay magaciisa uu xuso cuntada markuu cunayana ilaahay magaciisa uu xuso bismillaah uu yiraahdo markaad guriga sii galaysayna waa bismillaah baad tir ama dhigri ilaahay baad ku gashay markaad cuntadii cunaysana bismillaah baad ku bilowday shaytaankii wuxuu leeyahay laa mabiita lakum walaa cashaaa war meeshan meelaan barinana ma jirto cashana iyo cuntona inooma taalno inaga keena gurigan ah, waa kaa tegahaya khalaas meel guri kaluu aaday haddiise guriga markuu soo galayo ruux uusan ilaahay xusin cuntadiina bismillaahi uusan dhihin shaydaanku wuxuu leeyahay adraktum lmabiita wa adraktum alcashaaa ah, saaxiibadii buu ku leeyahy war niman yahu meeshanay maanta ka tuban tahay oo ka qalan tahay caawa cashana waynu hellay gurigaan baryi lahaynna waynu hellay habeenkaa marka way kula joogaan salaatuleil saad ugu ficnayd baa loo baahanya ayib marka muxuu kutusayaa isinka oo raashinka marka la cunayo loo qabtaay wuxuu xirse xid ka yahay inuu shaydaan kula wadaago faa'iidadaasuu xadiidkaasi faa'iidey faa'iide kalena xadiid kalaa ku daray oo muxuu ahaayey Eh, isagana nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku uu leeyahay muxuu ahay cuntada tirmidhi baa soo saaray min xadiis Aisha waxay tiri kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yaakulu ta'aman fi sittati min ashaabihi nabigu cuntu cunahay lix saxaabadiisa kamida isaga cunto wadaagahay tayib فجاء عربي biluqmatayn باللقمتين من عربي يمده لبا مربو أفك قليب عنتدي دليل اللحل العنيس لح من عنتدي أفرديان laba mar uu afka gashaday waa dhaqaajiyay markaas nabigu wuxuu rasuul allah sallam ama an innahu law samma lakafa lakum rasul allah hadu bismillah dhihla wa idin ku wada filan lahayd buu nabigu sallallahu laakin bismillah markuu bilaabay barakadii baa laga qaaday asagii xataa ku filan weeyay laba luqmo ka dhig marka waxa laga qaadan bismku sidoo kale cuntada uu barakayn oo intii loogu talagalay ka badan inay deeqdo buu bisinku ka dhigi shaydaanna wuu uga xirsi xidhi faa'iidooyin fara badanoo sidaas xadiistu tilmaamaysaa sidaas daraaddeed baa alimaam ibnuulqayim caleyh raxmatullah wuxuu yidhi cuntada marka la bilaabayo bismillaahi in la yidhaahdo waa waajib buu yidhi bacdulxanaabilana wujuubka uu ka soo guuriyey muxaqiqiinta qaarkood baana sidaa la qaba daahirka xadiiskana sidaasaa laga fahmayaa oo laga qaadanaya amarka isaga macna ayb bal xadiisku wuxuu ina leeyahay xadiisu caaisha oo axmed iyo ahlu sunanku ay soo saareen haddaad cuntada cunaysaan bismillahi dhah fa in nasiya fii awalihi bilowgii haddaad halmaantay oo markaad bilaabaysay aada halmaantay muxuu ahaayey eh, falyaqul bismi illaahi cala awalihi wa aakhirihi markaad xusuusato waxaad tidhaahdaa bismi illaahi cala awalihi wa aakhirihi shaydaan wuxuu kaa qaatayna waad ka ridatay inta dambena waad ka xirsi xidhatay haddiise laakiin aad sidaa ku dhammaysato hawl baa taalla markaas ayib ama masalada muxuu ahaaye midigta ku cunideeda iyo cuntada ta kusoo xigta inaad cunayso iyadana sidoo kaleeto waa mustaxab weeye haddayna waajibba ahayn ta kusoo xigta ka cun waxay yidhaahdaan haddii cuntadu ay tahay muxuu ahaayey qaybo ka mida ay kaa fog tahay wax mushtaragana ay tahay hilib baa masalan saaran hilibkuna dhinac buu u badan yahay adiga dhankaagii waaba eberba ma qatanaane ya marka waxa way waad raadsan bay leeyihin waad soo qaadanay saas macana yani xadiis baa jira macnaa tilmaamay وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أتيه وحا كان بقصعة حيراء أيا الله كان ومن ثريد يعني كبيس لتشبيه ثريد كواحد لهذا كبيس تمرك انت لتشبيه مرق لغو دره ساسا لهذا ثريد لهذا وانا عنتظر عني cuntada ugu fiican bay ahay wa fadlu caaishata cala annisaai ka fadli hariidi calaa saa'iri acaam xadiis waayn yani waxa wey cuntooyinka cuni jireen ugu fiican ba kibista iyo muxuu ahaayey rootiga iyo markii maraq lagu qaso baa hariidka la yidhaha saas maa adugu ama keykeyda waxaa doonta ku magacaab faqaala markaasaa nebigu wuxu uri sal ly wasalam kuluu cuna min jawaanibihaa dhinacyadeeda ka cuna wala taakuluha cunina min wasatiha dhexdeedana ka cunina dhexdaha ka qaadanine dhinacyada ka soo wada dhexdaha ugu dambayso maxaa yeelay fa innal barakata barakadi tanzilu waxay degaysaa fi wasatiha cuntada dhexdeeda ku soo degaysaa رواه وري الأربعة أفرتبا وري وهذا كان لفظ النسائي ولفظ النسائي وسنده سند كيسنا صحيح وعاسى حجي سيدو كان الترمذي حاكم ذهبي يا شيخ الباني حديث هو حديث هو ففايدينيا انتظر مركا لعنيا آدابتيدا waxaa kamida in aan meesha ugu sarrayse iyo bartanka aan laga bilaabin ee dhinacyaha laga soo wado si bartanka ugu dambeeyo cillo waxaa looga dhigay cuntada marka la cunayo baraka rabi baa kusoo degta barakadaasina bartankay ka abbaaraysaa sidaas daraaddeed dhinacyaha ka soo wada oo dhexda daayo ilaa marka uu damaysto dhexda laysugu yimaado ayib oo dee haddayba barakadii kor ka soo degayso korkay ka soo degaysay maabad barakada abaartirood marka ugu horeysaba la kacdid ilan barakadaa la raadsan jiray barakadu meeshay kusoo degaysaba maamad maamad ugu hormartay macnaha waxaa laga wadaa bay leeyihiin barakadu dhexday kusoo degaysaa markay dhexda kusoo degtana cuntada inteeda kale ku faafaysaa laakiin meeshay kusoo degaysaba haddaad ka bilowdo barakadii o dhan ma imaanayso sooma macnahaasa macnaha yuu faa'iideynayaayo barakadaa dhexda kusoo degaysa sabab ha u noqon inay rafcoonto ha saasaa laga wadaa macnaha marka dhexdu inay udhex u dambayso sidaasuu xadiidku faa'ideynaya aadaabteena ka mid tahay waana xadiis saxiix oo nabiga ka sugan sal alla alay wasalam hada billahi tawfiiq sal allahuma wasallam ala nabiyina muxamed وعلى اله وصحبه وسلم